رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku jirnaa kitaabkii riyaad asaalixiin khaasatan waxaanu maraynaa baabka lagu magacaabaanu qaadanaynaa taxriimi ilkadib beenta inay xaaraam tahay baabkii beenta inay mamnuuc tahay ayaanu ku jirnay wacan samurata bin jundubin radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam mimaa yukfiru kii badiya xaggiisa ayuu ahaa an yaquula liasxaabihi inuu asxaabtiisa ku yidhaahda hal raca ma arkay hal ra'aa ma arkay ayuu dhihi jiray nebiga axadun axad oo minkun adinka idinka mid ah min ru'yaa riya ma arkay mar walba oo salaada subax la tukado wuxuu dadku odhan jiray markuu ku soo jeesto xalayaa riya arkay fayaqusu waa qisoonahayay calayhi korkiisa man shaaa allaahu qofkuu ilaahay doono an yaqusa inuu qisoodo macnaha qofkii riyo arkay ayaa markaa sheegi jiray wa innahu sha'niya qaala lanaa wuxuu noo yidhi daata khadaatin aroor arooryaha u saaxiib ah yaa riyo arkay macnaha wax riyo arkay ayaa la waayey rasuulkaa yidhi anaa arkay i dhegaysta innahu ataani waxaa ii yimid alleylata xalay aatiyaani laba imaanaysa laba nin baa xalay riya iigu timid wa innahumaa labadooda qaalaa lii waxay ii dhaheen intaliq soco nabad bay yidhaahdeen inintaliq bay dhaheen wa innii aniguna wa innii aniguna intalaqtu waan tegey macahumaa labadooda micigooda waan raacay wuu yidhi nebiga wa innaa anagu ataynaa waxaan u tagnay oo aan soo marnay calaa rajulin nin ninkaasoo muldajicin jiifa wa idaa aakharu mid kalena qaa'imun uu la taagan yahay calayhi ka jiifa korkiisa bisakhratin dhagax kuwaa jiifa kuna dhagax buu la dul taagan yahay wa idaa huwa waaba asagoo yahwii ku hooginaya bisakhrati eh, dhagaxii bira'sii madaxiisa madaxuu ku sii daynayaa macnaha markuu madaxa ku sii daayo fayatlaqu waxaa burburahaya ra'sahu madaxiisa madaxiisii wuu baaba'ayaa oo ebir buu markaa noqonayaa fayatadahdahu alxajaru dhagaxii baa bilindiloonahaya haahunaa halka buu aadayaa markuu madaxa uga dhuftoo madaxu burburo dhagaxii wuu dilindiloonayaa wuu garaangarayaa macnaha meeshaasuu markaa aadayaa markuu aado fayatbacu lxajara dhagaxii buu raacayaa marka ninkii faya'khuduhu wuu soo qaadanayaa falaa yarjicu u soo noqon maayo ilayhi ninkii xaggiisa xataa yasixa ilaa uu fiicnaado uu caafimaaduu bogsoodo ra'sahu madaxiisa kamaa kaana sidii markii hore uu ahaa ilaa uu ku soo noqdo uma yacuudu kadib buu ku soo laabanayaa calayhi korkiisa fayafcalu bihi wuxuu ku samaynayaa midla maa facala marata aluulaa markii hore suu ku sameeyey oo kale macnaha wuu ku sii daynayaa waa ku dhufanaa waa burburayaa marka qaala rasuulku wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi lahumaa labadii nin subxaana allah ilaahayaa nasahani maa haadaani labadaani maxay yihiin labadaa nin maxay ahaayeen qaalaa lii waxay ii dhaheen qaalaa lii waxay ii yidhaahdeen buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam qaalaa lii waxay ii yidhaahdeen inqaliq inqaliq soco soco nabad nabad iska daadadkaana faintalaqnaa waan tagnay faatayna waxaan soo marnay haddana oo aan u nimid calaa rajulin min dushi mustalqin u jiifaa liqafaahu qadaadkiisa nin qoorqoor u jiifaa wa iidaa aakharu mid kalena qaa'imun uu la taagan yahay calayhi korkiisa bikaluubin birkawaaneed oo min xadiidin bir ah kulud waa birta afkana saa uga qalloocda xagga dambana ka soo qalloocda oo min xadiid ah waa barkawaaneed waa ninka jasaarlaha ah ee kawaanlaha ah midda hilibka la suro waad aragteen birta hilibka la suro ayuu la dultaagan yahay wa idaa huwa ya'tii wuxuu oga imaanayaa axada shiqayn labadiisa dhinac mid ka mid ah wajhihi xagga wejigiisa wejiga ayuu uga imaanayaa fayushafiru wuxuu jeexayaa shidqahu daankiisa ayuu ka soo jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka uu ka yimaado waa jeegada wa khirahu sanqaroorkuu ka soo jeexayaa haddana intuu ku duliiliyo birtii yuu ku jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka uu yimaado waa jeegade wa caynahu ishiisuu haddana ku soo dilaacinayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadkuu markaa yimaado waa saddex meel saddexdaa meel ayuu dhinac kasta ka samaynayaa uma yataxawalu wuxuu u wareegayaa ila aljaanibi alaakhari dhinacii kale fayafcalu bihi wuxuu ku samaynayaa mila maa facala wixii uu ku sameeyey oo kale biljaanibi alwali jaanibkii hore meeshii hore suu u jeexjeexay oo kale ayuu haddana dhankii kale u googoynayaa famaa yafruqu ma faaruqaayo oo ma dhammaynaayo kama faraxalanaayo min daalika aljaanibi jaanibkaa kale ee dambe xataa yasixa ilaa uu bogsoodo caafimaado daalika aljaanibu jaanibkaa kaa ah waa kii hore kamaa kaana sidii uu ahaa ilaa uu noqdo uma yacuudu calayhi waa ku noqonayaa haddana fayafcalu wuxuu ku samaynayaa midla maa facala fi marati luula markii hore sidii uu ku sameeyey oo kale ayuu haddana ku samaynayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi qultu waxaan idhi subxaana allah ilaahay ayaa nasahanaa haadaani labadaanna maxay yihiin labadaa ninna maxay yihiin qaala rasuulku wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq soco inaliq soco nabad bay yidhaahdeen buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam faintalaqnaa waan tagnay fa atayna waxaan soo marnay ama aan u nimid calaa mili tannuuri wax tannaar oo kale ah tannuur waa jid iyo wataqaana jika muufo meel jika muufa oo kale ayaan nimid fa axsibu waxaan u malaynahayaa annahu qaala inuu yidhi fa idaa fiihi waxaa ku dhex sugnaa laqatun iyo wa aswaatun laqad waa kalaam baa loola jeedaa oo ay ku jirta janabe iyo ikhtilaaq iyo buuq iyo sawd ayaan maqlan buu yidhi mar allaala markaan maqalnay faطalacnaa waan qooraansanay fiihi jika muufadii dhexdeeda itlaaciga waxaa loola jeedaa in qofka uu fiiriyo oo markaa u dul istaaguu qaalacdo waan qoorqooraysanoo waan qooraansanay oo waan fiirinay oo waan dul istaagnay buu yidhi tinaarkii fa idaa fiihi rijaalun rag ayaa ku jiray wa nisaa'un iyo haween ama dumar curaatun oo qaaqaawanoo aan dhar qabin wa iidaa hum waaba ayagoo ya'tiihim uu u imaanayo lahabun hulac min asfala minhum hoostooda uga imaanaya jika muufadii ay ku jireen baa hoos intay ka soo olosho oo ay soo hulacdo ayaa hoos holaca uga imaanaya min asfala minhum fa idaa ataahum hadduu u yimaado daalika allahabu hulaca asaga ah way buuqayaan way qaylinayaan oo way ooynayaan qultu waxaan iri buu yidhi nebiga maa haaulaa kuwanna maxay yihiin qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq inaliq soco soco bax iska dhaaf bay i yidhaahdeen faintalaqnaa waan soo baxnay fa aatayna waxaan nimid oo aan soo marnay calaa nahrin webi xasibtu aan u malaynaya annahu kaana inuu ahaa yaquulu inuu yidhi nebiga axmaru waa webi guduudan midla dam sida dhiigga oo kale ah biyihiisaa gaduudanoo waa sidii dhiigga oo kale wa idaa fi nnahri webiga dhexdiisa rajulu ninbaa ah saabixun dabaalanahaya yasbaxu wuu soo dabaalanayaa dhiiggii dhexdiisuu ku soo dhex dabaalanayaa wa idaa calaa shatri nahri webiga jiinkiisana rajulu nin baa ahaaday qad jamaca urursaday cindahu agtiisa xijaaratan dhagxaan kafiiratan oo fara badan webiga gaarkiisana ninbaa fadhiya meesha laga soo bixi rabo dhagxaan fara badan ayaa u tuban ayuu ku soo urursaday waidaa daalika asaabixu saabixaas yasbaxu dabaalanahaya maa yasbaxu ma soo dabaalanayo ama waxaad dhahdaa waidaa daalika asaabixu kaa saabixa ah waaba asagoo yasbaxu dabaalanaya maa yasbax intuu soo dabaasho in allaala intuu soo dabaashuu soo dabaalanaya uma ya'ti wuxuu u imaanayaa daalika aladii kaa qad jamaca urursaday cindahu agtiisa alxijaarata dhagxaanta ay ka buuxaan ayuu ag imaanayaa fayafdaru lahu wuxuu u furayaa faahu afkiisa markuu ninkii isdhaho waad ka soo bixi rabtaa webiga kii jiinkii sii fadhiyey ama webiga geeskiisa dhagxaanta urursanaa markuu u yimaado fayafqaru lahu faahu afkiisuu furayaa waa kii biigga ku soo dabaalanahayay fayulqimhu xajaran dhagax buu u gelinayaa marka hal dhagaxdu intuu xoog ugu tuuro yuu afkii furnaa gelinayaa fa yanqaliqu waa noqonayaa haddana oo waa tegayaa fa yasbaxu waa dabaalana meeshii uu ka yimid ayuu ku noqonayaa uma yarjicu ilayhi haddana wuu u soo noqonayaa kullamaa mar kastoo rajaca uu u soo laabta ilayhi xaggiisa faqara lahu faahu afkiisuu u furayaa faltaqamahu xajaran kama dhagax buu ku iltiqaaminayaa oo afka uu u gelinayo uga tuuraya qultu waxaan idhi buu yidhi nebiga lahumaa labadii ninbaa waxaan ku idhi maa haadaani labadaanna maxay ahaayeen kuwaanna maxay ahaayeen ayaan idhi buu yidhi rasuulka qaala lii waxay ii dhaheen inaliq inaliq nabad nabad socoday ii yidhaahdeen fantalaqnaa waan tagnay fa aatayna waxaan soo marnay haddana oo aan u nimid calaa rajulin nin ninkaasoo kariimihi almaraati aragtidiisu ay xun tahay nin aan balladbayi karinoo daymadiisu ay xun tahay aw amase fa maa anta raa'in in allaala intaad adigu tahay mid arkay kan ugu xun rajulan nin e, maraya la arko nin la fiiriya ninka ugu xun ee aad aragtay saasoo kale buu ahaa faidaa huwa cindahu ninkaa agtiisa naarun dabbaa ah yaxushuhaa wuu hurinayaa marka dabba agtiisa ahoo wuu hurinayaa wuu shidayaa wayascaa markaasuu ku gaafwareegayaa oo ku cararayaa xawlaha dabkii gaararkiisa qultu lahumaa labadii nin waxaan ku idhi maa haadaa kanna waa maxay qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq inaliq soco oo soco faintalaqnaa waan soconay oo fa ataynaa waxaan soo marnay oo nimid calaa rawdatin beer muctamatin fiiha nimcaysan beer ayadoo dhanba muctami ah min kulli nawrin doog walba alrabiici ee gubaxa wax walba oo gubaxa oo nooc kasta ah ayaa ku taala beertii wa idaa bayna dahray alrawdati beerta dahrigeeda beerta duleedkeeda iyo geeskeedana rajulu nin baa ah طawiilun oo dheer laa akaadu aan sigaynin macnaa aan sigi waayey araa inaan arko ra'sahu madaxiisa tuulan dheeraan daraaddeed fi samaa'i xagga sare uu dheer yahay beerta dahrigeeda ama bayna dahray rawda beerta dhexdeeda waxaa jooga nin aad u dheer oo mar allaala markaan arag isidhi oon madaxayga kor u qaaday aan arki waayey dheeraan uu qaba darteed wa iidaa xawla arajul ninka gaarankiisa buu yidhi nebiga sal allahu calayhi wasalam wa idaa xawla arajuli min akhari wildaanin ilmo badankood ayaan ku arkay oo ra'aytuhum qatun hadda koor aan horay u arki jiray wa xawla arajul ninka gaararkiisa min akhari wildaani oo ra'aytahum qad aan horay u arki jiray ayaan ku arkay buu yidhi agtiisa qultu labadii nin waxaan ku idhi maa haadaa ninkan dheer yaa waaye oo muxuu yahay wamaa haaulaa'i yaryarkaanna maxay yihiin ii ma aysan sheegine qaalaa lii waxay ii dhaheen inaliq inaliq adeeroo soco oo soco nabad bay yidhaahdeen fantalaqnaa waan tagnay fa aataynaa waxaan soo marnay oon u nimid ilaa dawxatin geed cadiimatin ee weyn dawxa geed weyn ayaan soo marnay lam ara aanan arkin dawxatun geed qabtun weligay acdama minhaa ka weyn walaa axsana kana fiicanoo ka qurux badan weligay geedkaasoo kale ma arkin qaalaa lii waxay ii dhaheen irqa fiiha kor kor bayga dhaheen geedka fairtaqaynaa waan qornay fiihaa geeddii mar allaala markaan ku dhex soconay ila almadiinati magaalaanu nimid oo geeddii markaan soo raacnay magaalo ayaa nimid ayna keentay magaaladaas mabaniyati la dhisay bilabanin jaajuud ama bulukeeti dahabin dahab ah iyo waladin oo fidda mid qalin ah waxaa ka dhisan bulukeeti dahab ah iyo mid fidda ah fa aataynaa waxaanu nimid baaba almadiinati magaaladii albaabkeeda albaabkii magaalada ayaa nimid fastaftaxnaa waan furid weyddiisanay waan garaacnay oo naga furaanu dhahnay waayo fastaftaxnaa fa futixa lanaa waana laka furay fadakhalnaaha waanu galnay magaaladii waa galnay buu dhahay nebiga magaaladii fatalaqaanaa waxaana kulmay markaan albaabka ka galnayba waxaa naga hor yimid rijaalun rag shatrun dhinac oo min khalqihim abuurkooda ka axsani maa anta raa'in intaad adigu tahay mid arkay kan ugu fiican ah jaf ama nus khalqigooda ka mid ah aad buu qurux badan macnaha wa shatrun minhum qayb kale oo ka mid ah ayagana ka aqbaxi maa anta waa sida ugu xumaasho badan intaad adiga raa'in tahay mid arkay macnaha nus qalqigoodana wuu qurux badan yahay nus qalqigooda ka mid ahna wuu foolxun yahay dad noocaasaa naga hor yimid qaalaa lahum labadii ninbaa dadkii waxay ku dhaheen idhabuu baxa oo faqacuu ku dhaca fii daalika annahr webigaa asaga ah labadii nin baa waxay amar siiyeen raggii nusna ka xumaa nusna ka fiicnaa wa idaa huwa waaba nahrun webi muctaridun dadgudban macnaha waabiisaa noogu soo gudbanoo nagu dadban yajrii mu soconahayay ka'anna maa'ahu biyihiisa waxaad moodaa almaxdu caanaad moodaa fi lbayaadi caddaanta webigaa gala layidhi isku tuura sida uu biyihiisa oo cad yahay sida caano saafi oo kale eed u malaysaa fadahabuu way baxeen raggii fawaqacuu waxay ku dhaceen fiihi webigii ee dhexdiisa dumma rajacuu kadibna way nagu soo laabteen ilaynaa xaggeen uma rajacuu way soo noqdeen ilaynaa xaggeenay u soo noqdeen qad dahaba waxaa tegay daalika asuu'u xumaantii ayada ahayd canhum xaggooda dhinacii xumaa ee ay ka fool xumaayeen yaa baaba'ay fa saaruu waxay noqdeen ama ay ahaadeen fii axsani suura suuratan u qurux badan bay yeesheen raggii qaala rasuulku wuxuu yidhi qaalaa lii waxay ii dhaheen labadii nin haadihi jannatu cadnin tani waa jannadii magaalada ahayd meeshaan aan ku jirnay magaaladan quruxda badan waa jannaatu cadnin wahaadaaka kaana mansiluka gurigaagii waaye kaana ujeedaa gurigaagii waaye fasamaa basari basarii indhahaygaan qaaday sucdan xagga sare indhahaygaan kor u qaaday buu yidhi rasuulka fa idaa qasrun waaba qasri oo midla arabaabati barur oo kale ah albaydaa'i oo cad ayaan arkay faqaalaa lii waxay ii dhaheen haadaa manziluka manzilkaagii waa kacsaa meeshaasaad degaysaa rasuulkii ilaahay qultu lahumaa labadii nin waxaan ku idhi baaraka allaahu fiikuma war allah idin barakeeyee fadaraanii iga tagoo iska kaydaaya fa adkhilhu gurigeyda aan gale maba noqonaya idhaafa gurigayga aan galee qaalaa waxay ii dhaheen ama al'aan hadda falaa maya hadda geli maysid wa anta daakhiluhu laakiin kii gelayaa tahay cumri baa kuu dhiman oo aadan weli soo dhammaysanin markaad cumrigaaga soo dhammaysato waad gelaysaa bay ii yidhaahdeen qultu lahumaa waxaan ku idhi labadii nin baaraka allaahu allah idin barakeeye fiikumaa dhexdee macnaha baaraka allaahu fiikuma fadaraanii faadkhuluhu idaaya aan gale qaalaa waxay ii dhaheen ama al'aan hadda falaa maya wa anta daakhiluhu laakiin waad gelaysaa kii galahaya ayaad markaa tahay faqultu lahuma labadii nin ayaan ku idhi fa innii anigu ra'aytu waan arkay mundu leyla caada oo dhan cajaban waxyaab leh warcaaboo dhan intaliq indaliq baad idhahayseen markaan idin weydiiyaba socaab ilahaydeen wax cajiib leh ayaan arkay caaba famaa haada aladii ra'aytu ka aan arkay muxuu ahaa war waxaa aan arkay muxuu ahaa qaalaa lii waxay ii dhaheen ammaa inna anaga sama rowka kuu sheegi doonay dhegayso waan kuu qabraynaa ama alrajulu alwalu ninkii koowaad alladii aatayta aad soo martay calayhi korkiisa yufladu asagoo la burburinaayo ra'suhu madaxiisa bilxajri dhagax lagu burburinaayo fa innahu rajulu waa nin ya'hudu lqur'aana qur'aan ka qaatay qur buu bartay fayarfudhu markaasuu ka tegay wuu aqrin waayey wayanaamu wuxuu ka seexday can salaati almaktuubati salaadaha waajibka salaadihii waajibka ahaana wuu ka seexday oo ma tukanin madaxaa laga burburinayaa inta uu qabrigu ku jiro wa ama arajul ninkii alladii aatayta aad u tagtood soo martay calayhi korkiisa ee yusharsharu asagoo la jeexjeexayo shib'uhu daankiisa ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa wa mankhirahu sanqaroorka ilaa qafaahu ilaa jeegada wa caynahu ishiisa ilaa qafaahu ilaa qadaadka fa innahu rajul waa nin yaqdu ka dheentay waa nin ka kallahay min beytihi gurigiisa fayakdibu been sheegay wuxuu gurigiisa uga baxay inuu been sheego alkadbata been tabluqu markaasay kala gaartay al aafaaqa jihooyinka beentii uu sheegaa adduunkoo dhan kala gaartay jaraa'idkaa lagu qoray tiivigaa laga baahiyey raadiyowgaa laga sheegay waxay gaartay beentiisa jihooyinka oo dhan kaa waayadaa la yidhi saasaa asna loo jeexjeexi doonaa waa beenlow been badnaa inta beenta laga qaaday iyo adduunkao dhan kala gaartay wa ama rijaalu raggi waannisaa'u iyo haweenkii alcuraatu qaaqaawana alladiina kuwaasoo hum ayagu fii mifli binaa'i tunnuur finnaarka waxlo waxla eg oo aad ku jiray tinaarkii jika muufada midla binaa'i tanuur ku jiray tinaarka wax u ekaa fa inahum ayagu aznaat waasawaani waa gabdhaha iyo wiilasha zunnaada ah zunnaada ah ee zaaniyiinta waaye wa ama alrajul ninkii alladii atayta aad soo martay calayhi korkiisa ama aad u timid yasbaxu asagoo ku dabaalamaya fi nahri webiga wayulqamu afkana loo gelinayo alxijaarata dhagxaanta fa innahu asagu aakilu ribaa riba cunaha waaye webigaa dhiiguu ku dhex jiraanaya afkana dhagax naareed baa loo gelinayaa asagana waa kii hursaarka cuni jiray ee ribada ka dhigtay cunto iyo xalaal wa ama arajul ninkii alkari'ninkii alkariihu almaraati daymada xumaa ee aan la arki karin alladii kaasoo cinda annaari naarta agteeda ahaa yaxushuhaa horinaayay wayascaa xowlahaa gaarkeedana ku wareegaayay fa innahu maalikun maalik waaika waa malaga maalik lagu magacaabo khaasinu jahannama jahannamakeed hayaheedii waay waa maamulihii naarta jahannamo wanaagowyaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka qaala inakum maakifuun ninkaa waaye baa la yidhi wa ama arajulu ninkii altawiilu dheeraa alladii kaasoo ee fi rawdati beerta dhexdeeda ahaaday fa innahu ibraahiimu waa nebi ibraahim calayhi assalaam nebi ibraahiim waaye wa ama alwildaanu ilmihi alladiina ilmahaasoo ilaan markii nebiga uu arkay ninkaa dheer gaararkiisana ama xawlkiisa carruurtaa joogtay buu yidhi qaarna aan horay u arkay ilmihii xawlahu gaararkiisa joogayna fa kullu mawluudin waa mid kasta oo la dhalo maata cala alfitrati diintana eh, ku dhinta waa asagoon aan gaarin fitradii lagu dhalay ayuu ku dhintay wa fii riwaaya waxay ahayd wa fii riwaaya eh, albarqaaniyu wulida cala alfitra diinta lagu dhalay faqaala bacdu almuslimiin muslimiintii qayb ka mid ah waxay dhaheen faqaal waxay yidhaahdeen bacdu almuslimiina muslimiintii qayb ka mid ah ayaa waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow wa wlaadu lmushrikiin mushrikiinta ilmahoodana ma ku jiraan ninka iyo naagta gaalka ah canigay iska dhalaan hadduu saqiiro asna ibraahiim baa loo geynayaa qaala rasuulku wuxuu yidhi wa wlaadu lmushrikiin mushrikiinta owlaadooduna waa la wa ama alqowmu qoomkii alladiina qoomkaasoo kaanuu ahaa shatrun qayb oo minhum ayay ka mid ah xasanun wax fiican wa shatrun minhum qabiix dhinacna ka xumaa fa innahum qowmun waa qowm khalaquu isku daray camalan saalixan camal hagaagsan oo fiican iyo wa aakhara sayi'an ku kale oo xun taja'was allaahu canhum ilahi baa ka dhaafay subxaana wa tacaala ilaahay yaa ka cafiyey rawaahu albukhaariyan baa xadiidkaa wariyey wa fii riwaayatin werin kale lahu bukhaari waxay ahayd ra'aytu waxaan arkay alleylata caawa rajulayni laba nin atayaanii way ii yimaadeen fa akhrajaanii waxay ila baxeen ila alardi almuqadasati dhulka dahiran dhulka muqadaska ah ayay markaa ii bixiyeen uma intaa kadibna dakarahu wa uu xusay oo waqaala wuxuu yidhi faintalaqnaa waan tagnay oo waxaan aadnay ilaa nuqbin meel god ah oo mifla tannuur jika samada oo kale ah aclaahu korna meesha sare dayiqun ay tahay ciriiri wa asfalahu meeshiisa hoosana waasicun ay waasic markaa tahay meesha hoosana ay ballaaran tahay oo yatawaqadu qurahaya taxtahu hoostiisa naara hoosna awdab ka soo hurayo fa ida irtafacat markuu kolucu kor noqdo irtafacuu ayaguna way soo kor noqonayaan xataa kaaduu ilaa ay sigaan ay yakhrujuu inay ka soo baxaan wa idaa khamadad hadday danto oo ay hoos u laabatana rajacuu fiiha way ku noqonayaan wa fiiha waxaa ku dhex sugan rijaalu rag iyo wa nisaa'un dumar curaatun oo qaaqaawan wiilal iyo gabdho qaaqaawan ayaa ku jira wa fiiha riwaayadan dambe waxaa ku dhex sugnayd xataa ataynaa ilaa aanu nimid calaa nahrin webi oo min dammin dhiig ah walam yashuq muusan ka shakinin fiihi waxaa ku dhex sugnaa rajulun nin qaa'imun taagan calaa wasqi nahri webiga dhexdiisa taagan wa calaa shatri nahri webiga jiinkiisii geeskiisana rajulun nin baa ah wa bayna yaday hortiisa xijaaratun dhagxaan ay urursan yihiin fa aqbala rajul ninkiibaa soo qaabilahaya alladii kaasoo fi nahri webiga ku jiray liyakhruja suu uga soo baxo jacala wuxuu gudagalayaa kii bannaanka joogayna faaqbala arajul alladii fi nahri webiga ku jiray faidaa araada markuu doono bih an yakhruja inuu ka soo baxo ramaa wuu tuurayaa alrajulu ninkii bixajri dhagax fii fiih afkiisuu ku tuurayaa faraddahu wuu noqonayaa kii soo dabaashayna xaysu kaana meeshuu ka yimid ama uu ahaa fajacala wuxuu gudagelayaa kullamaa mar kastoo jaa'a uu yimaado liyakhruja suu uga soo baxo jacala yarmi fii fiihi bixajarin kanna wuxuu gudagelayaa inuu afkiisa dhagax ku tuuro fayarjicu markaasuu noqonayaa kamaa kaana sidii uu ahaa iyo meeshuu ka yimid wa fiiha waxaa kaloo xadiiskan iyo qaybtan dambe ku jiray fa sacidaa bii waxay i saareen ashajarata geed faadkhalaanii waxay i geliyeen daaran guri lam ara aanan arkin qadun weligay axsana minhaa wax ka fiican ee godaarta fiiha waxaa ku jiray rijaalun rag shuyuukhun odayaalo iyo wa shabaabun dhallinyaro wa fiiha waxaa ku dhex sugnaa alladii mid macnaa riwaayaddan dambe alladii midka ra'aytuhu aad aragtay yushaqu in la jeexjeexayo shibku hurdaankiisa kadaabun been loo waayo yuxadisu bilkadibati been buu ka hadlayaa fa tuxmalu canhu waa laga qaadayaa beentii xataa tabluqa alaafaaq ilaa jihooyinka ay gaarto ilaa jihooyinka dhan ay gaarto adduunka ayaa beentii laga qaadayaa meeshaasay markaa kala gaaraysaa fa yusnacu bihi saasaa lagu samaynayaa asagana bihi asaga maa ra'ayta intii aad aragtay ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaamo ilaa maalinta qiyaamo markaa laga gaaro wa fiiha waxaa ku dhex sugnaa alladii kii ra'aytahu marka wa fiiha marka la leeyahay waa riwaayadaa kale alladii ra'aytahu kii aad aragtay yushaqu in la jeexayo shifqa hubdaankiisa fakadaabun beenlow waaye yuxadiu wuxuu ka waramayaa bilkidbati e, been fatuxmalu canhu waa laga qaadaa xataa tabluqa alaafaaqa ilaa jihooyinku ay kala gaarto fayusnacu bihi saasaa lagu samaynayaa maa ra'ayta wixii aad aragtay ilaa yowmi alqiyaama wa fiiha waxaa ku dhex sugnaa riwaayada kale alladii kii ra'aytuhu aad aragtay yushadaqu in la burburinayo ra'sahu madaxiisa in eh, ra'suhu madaxiisa farajulu nin waaye callamahu allahu ilaahay uu baray alqur'aana qur'aankii oo fanaama canhu ka seexday qur'aankii bileyli habeenkii oo aan akhrin ana aan ku tukanin walam yacmal fiihi aanana ku camal falin binnahaari maalintii fa yufcalu bihi asagana saasaa lagu falayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamo laga gaaro waaddaara aluulaa daartii koowaad allatii taasoo dakhalta aad gashay daaru caamatin mu'miniin mu'miniinta caamada ah ama mu'miniinta guud ahaan daartoodii waaye wa amaa haadihi daar daartan ee tan ah ee aad hadda ku jirtana fa daaru shuhadaa'i shuhadadii daartooda waaye dadka dagaalka diinta alla lagu difaaca ku dhinta wa ana labadeenaa nin baa soo haray aniguna jibriil malakul jibriil baan ahay wahaadaa midkaan ila socdana miikaa'iilu waa miikaa'iil laba ninoo caadi maba ahayn joo malakul jibriil iyo miikaa'iil bay ahaayeen farfac kor u qaad ra'saka madaxaaga bay ii dhaheen farafactu kor baan u qaaday ra'sii madaxayga fa idaa fawqii korkayga waaba ayadoo ah midlu saxaabi wax daruur u eg wax daruur oo kale ah ayaa korkayga ahba qaalaa waxay ii dhaheen labadii nin waa jibriil iyo miikaale miikaa'iile daaka manziluka kaa gurigaadii waaye mansilka aad degaysa waa kaasaa qultu waxaan idi buu yidhi nebiga dacaanii iska kay daaya war iga taga adkhul aan galee mansilii gurigayga qaala waxay ii dhaheen innahu baqiya waxaa kuu haray laka adiga cumurun cumri lam tastakminhu aadan weli dhammaysanin falow istakmaltahu haddaad soo kaamilato ood cumrigaaga soo dhammaysato atayta ee manzilaka mansilkaaga waad imaanaysaa waad gelaysaa laakiin hadda ma aha rawaahu lbukhaariin xadiidka wariyey qowluhu uu yidhi yutlaqu ra'sahu huwa bifaa'i lmuhallada ee fa la saddex dhib ayaa la akhriyaa iyo walghayn almucjama hayn ibicle ayaa la akhriyaa ay waxaa laga wadaa yushdahu yushdahuhu wayashuquhu macnaha waa burburin iyo jeexid madaxiisa la burburinayo wayashuquhu saasaa macnaha loola jeedaa waa burburin iyo jilixid qowluhu qowlkiisa uu rasuul ku yidhi yatadahdahu ay yatadaxraju wuu dilindiloonayaa macnaha ilan dhagax marka la tuuro isla meeshii ku dhici maayo cabaar buu gadgadoomaya alkaluub bifatxi ilkaafi kaaftoo la kordhigo wadammi laam laamtana la godo almushadadati la shigay wahuwa macruufun macruufa waa la yaqaanaa waa birta qalloocdee kawaanlaha hilibka uu markaa surtoo qowluhu uu yidhi fayusharshicu ay yuqatacu waa la goynahayay waaye wa qowluhu dawdow huwa bidaadayn laba daad mucjamatayn la dibciya la afriyaa ay saaxuu way qaylinahayeen waaye qowluhu uu yidhi fayafqaru huwa bilfaa'i waalghayni almucjama ee yaftax wuu furayaa afkiisa qowluhu uu yidhi almaraa'ati huwa bifatxi miim miimtoo la kordhigo aylmandari xagga aragtida iyo daymada loola jeedaa waa qof aan la arki karin oo daymadiisu ay xun tahay qowluhu uu yidhi yaxshuha huwa bifatxi ilyaai wa dammi yaxshuha in la damiyana waa la akhriyaaya xushuha in la yidhaahdo wabshiini lmucjana iyo shiin la dhibceeyey ee yuuqiduhaa wuu hursanahayi waaye nin dab aad u hurinahaya ayuu markaa arkay qowluhu uli rawdatin muctamatin huwa bidammi niin niintoo la godaa la akhriyaa wa iskaani lcayn caynkana la sakmiyo la reebo wafatxi taa ta'doo la kordhigo wa tashdiidi ilmiim miimkana la shilo ma la shido ay waxaa loola jeedaa waafiyatin nabaati nabaadkeeda waa waafi tawiilatuhu dheeraantiisa macnaha waxay beertu lahayd waa waxay ahayd beer oo muctamo ahoo waafi ah wax kasta oo nabaad ah ay markaa ku idin yihiin qowluhu uu yidhi dawxa wahiya bifatxi daali wa iskaani alwaaw wa bilxaa'i almuhmala wahiya ashajaratu alkabiiratu geed weyn ayaa loola jeedaa qowluhu uu yidhi almaxu wa bifatxi miin wa iskaani ilxaa miintoo la kordhigo iyo xa'da oo la reebaa la akhriyaa almuhmalati la dhibcatiray wa bidaafi almucjama iyo daad la dhibceeyey huwa allaban caanaha loola jeedaa wedigaa ku dhacaa la yidhi webigaa wuu caddaa sida caanaha oo kale leebanka waaye qowluhu uu yidhi nebiga fasamaa basarii ay irtafaca kor buu u qaaday waaye rasuulka basarkiisa wa sucud bidammi saadi walcayn ay murtafican xagga sare xagga kore buu kor ugu qaaday alrabaabatu bifatxi alraa'i wa bilraa'i almuwaxada oo mukarara la celceliyo la soo celceliyo la akhriyaaye wahiya alsaxaaba quruurta markaa loola jeedaa hindiisa markuu kor u qaaday wuxuu arkay wax sida daruurta oo kale markaa ah baabu bayaani cadayn la caddeeya baabkeedii waaye maa yajuusu wixii ka banaa oo min alkadibi beenta ah bacdamaa beentu xaaraan ay tahay aan soo tilmaannay marmar baa la ogol yahay oo ay bannaan tahay sida xantaba aanu soo marnay bacdamay mamnuuc tahay lix asbaab in lagu baneeyey meeshaana waa wixii beenta la baneeyey iclam ogow ana alkadiba beenta wa in kaana asluhu asalkiisa muxaraman xaaraanba ha ahaatee fayajuusu waxaa bannaan fii bacdi alaxwaali mararka mararka qayb ka mid ah xaalaha iyo mararka ka mid ah way bannaan tahay bishuruutin shuruud haddii la helo shuruuddaasoo keeni karta in been la sheego qad awdaxtuhaa waxaan ku caddeeyey fii kitaabi aladkaari kitaabu aladkaar kitaabka lagu magacaabo wa mukhtasaru daalika waana soo gaabiyey ana alkalaama hadalka wasiila ana alkalaama hadalka wasiilatun gaaridiisa ila almaqaasidi dan xaggeeda lagu gaarahayo waaye fa kullu maqsuudin dan walba maxmuudin oo la mahdiyo fiican yumkinu ay suuragal tahay taxsiiluhu in la gaaro oo la helo danta bikayri alkadibi ayadoon been la sheegin yaxrumu alkadibu fiihi beenta mamnuuc bay ku tahay shay walba oo ay suuragal geli karto in shaygaa la gaaro ayadoon been la sheegin arrinta noocaasa in been lagu sheego xaaraan bay noqonaysaa wa in lam yumkin haddaysan suuragelinin oo ay suuragelinayso taxsuuluhu in la xasiliyo oo la helo arrinta ilaa bilkadibi been in la sheego maahane jaasalkadibu beentu way bannaan tahay markaa arrintaa in la helo oo la gaaro ilaa in been la sheega ma ahee si kala suurogeliyaysay jaazal lkadib uma intaa kadib in kaana haddii uu yahay taxsiilu dalika almaqsuud maqsuudka iyo dantaa ayada ah taxsiilkeedii gaaritaankeeda mubaaxan shay mubaaxa haddii uu yahay kaana alkadibu mubaaxan beentu mubaax bay ku noqonaysaa wa in kaana waajiban shay waajib ah haddii ay tahay in la helo kaana alkadib dayntu waajib bay noqonaysaa faida khtafa hadduu dhunto faida ikhtafaa hadduu dhinto muslimun qof muslim ah uu ka dhunto min haalimin qof daalim ah yuriidu doonahaya qatlahu dilkiisa nin baa dhuuntay markaasuu ka dhuuntay nin daalim ah oo raba inuu dilo qadla aw amase e, e, akhada maalihi maalkiisa inuu qaatu rabaa inuu qaato ayuu rabaa wa akhfaa maalahu oo wa akhfa marka uu qariyo qofkii maalahu maalkiisa ayuu qarsaday wa su'ila insaanun insaanna la weydiiyey canhu xaggiisa qofkii dhuuntay meeshii uu ku dhuuntaad og tahay ama maalkiisii meeshuu ku qariyey wajaba waxaa waajib ah alkadibu been biikhfaa'ihi qaritaankiisa inuu markaa qariyo uu been ku qariyo markaa way bannaan yihiin inuu been markaa ku qariyo way bannaan tahay ma arkin iyo wixii markaa la mid ah wakadaa saasoo kale low kaana haddii cindahu agtiisa ay tahay wadiicatun amaano xoolo wadiicoo amaanu kuu dhiibtay wadaaco ah oo wa araada uu doono daalimun qof daalim ah akhadaha inuu qaato wajaha waxaa waajiba waajib noqonaya alkadibu beentu waajib bay noqonaysaa biikhfaa'ihaa qaritaankeeda xoolaa u haysaa qofkii nin daalim ah ayaa raba inuu xoolihii qaato waa kuu yimid wuxuu ku yidhi xoolo maad u haysaa qofkan markaa waxaa waajib ah inuu been markaa ku qariyo laakiin walaxwad sida ugu fiicanee ugu xalaal badan fii haada kulla arrintaa dhammaanteed waxay tahay an yuwarriya inuu tawriyaysto wamacnaa macnaa atawriya inuu isticmaalo ayaa fiican tawriya maxaa loola jeedaa ninkii matal waxaad u haysaa kun doolar adoo kuntii doolar ku haayaa tuugaa yimid ama sabaalib kaa raba inuu qaato lacag maad u haysaa lacag uma haayo waa saraax tawriisay noqonaysaa doolarna uma hayaad leedahay macnaha waa runtaa hal doolarna uma haysid laakiin kun doolar baad u haysaa macnaha hadalka noocaasa sarbeeb waayo tawriya markaa la yidhaahdaa marka hadal tawriyaysi ah oo sarbeebano sida loo dhahayay sida loo fahmayay ay kala duwan tahay xaaladda noocaasa inuu isticmaalo yaa axwaq ah oo fiican wa macna tawriya an yaqsida wa inuu u qasdaa bicibaaratihi cibaaradiisa hadalkiisa maqsuudan dan saxiixan oo saxiix ahoo laysa huwa kaadiban been aan ahayn binisbati ilayhi marka xaggiisa loo fiiriyo wa in kaana kaadiban beenba ha ahaato fii daahiri lafdi lafdiga daahirkiisa macnaha kunkan doolo qofkaad u hayso ee aad tiri hal dolarna uma haayo macnaha beenna way noqonaysaa oo ku baad cunaysaa laakiin qofkii loo sheegaayey waa qancaya oo been markaa ma noqonayso xagga lafdigaba ha ahaado macnaha saasuu markaa yidhi kaadiban binisbati ilayhi wain kaana kaadiban fii daahiri lafdiba ha noqdee wa binisbati ilaa maa yafhamuhu haddii loo nisbeeyo qofkasuu u fahmaayo almukhaatabu ee mukhaatabka marka lala hadlaayo walow taraka haddii uu ka tago altawriyata tawriyaysiga xiiladaysiga buu qofku iska dhaafo oo wa atlaqa uu furo ee uu caddeeyo cibaarata alkadibi cibaarad iyo hadal been ah falaysa bixaraamin xaaraan ma noqonayso fii hada alxaal xaalada ayadaha xataa haddaad dhahdo waxba uma haayo oo been cad ah taa xataa ma noqonayso ilan qofkaasaa la badbaadinayaa ama xoolihiisii loo badbaadinayaa wastadallu alculamaa culammadu waxay u daliilsadeen lijawaasi alkadibi beentu inay bannaan tahay fii hada alxaali xaaladdaa ee taa ah bixadiidi ummi kalfuun xadiidka ummu kalfuun radia allahu canhaa annahaa ummu kalfuun samicad waxay maqashay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam oo yaquulu odhanaya laysa alkadaabu beenlow ma aha alladii yuslixu bayna annaasi midka dadka dhexdhexaadinaya qofka raba inuu dadka heshiisiiyo xataa hadduu been sheego beenlow ma aha xadiidkaasi ayay markaa u daliilsadeen arrintaa inay markaa bannaan tahay qofka oo dadka islaaxinaaya beenlow ma aha oo fayamnii khayran khayr gaarahaya ow yaquulu khayran ama khayr dhahaya khayr buu ku hadlayaa wax wanaagsan ama khayr buu rabaa inuu gaaro labadaa qofood ee la heshiisiinaayo been ma ahee wax kale haddii lagu heshiisiinaayo way bannaan tahay macnaha in been lagu heshiisiiyo muttafaqun calayh zaada muslim wuxuu ku siyaadiyey fii riwaayati riwaayad kale qaalad ummu kalfuum waxay tiri lam asmachu kama maqlin yurakhasu asagoo bannaynaya rasuulka fii shay-in shay oo mimaa yaquulu nnaasu waxay dadka dhahaan ah maxay u leedahay mimaa yaquulu nnaas macnaha dadka agarkooda si kasta ha ahaato qofku haba iskhilaaliyo waa kii markaa been sheegaa ilaa fii alaain saddex midood ma ahan isaxmar ayay dhammaan tacni alxarba waa xilliga dagaalka xilliga dagaaleed nafta marka la baxsanayo la fakinayo oo kale haddii lagu dhaho inta lagu qabtay muslimiinta hubkooda meeshuu yaalo sheeg meel been u sheego meel cidlaa u dir xaaladdaa way bannaan tahay ta labaadna waa islaax waa heshiisiin wal islaax bayna annaasi dadka beenkooda oo la heshiisiiyata saddexaadna wa xadiiu rajul wa xadiia rajul rajulka xadiifiintiisa imra'atahu naagtiisa uu u xadiifeeyo iyo wa xadiida almar'ati zawjaha hadalka iyo mar'ada xadiidkeeda iyo hadalkeeda zawjkeeda ay u hadasho macnaha wax allaala wixii inuu guriga duli rabo looga cabsi qabo oo lagu xalliyo xaalad been ah saddexdaasuu rasuulku baneeyey sala allahu calayh wasalam baabu baabuulxaddi guudaabo laysku guudaabiyo baabkeedii waay ama boorin cala atafabuti in la sugto fii maa yaquuluhu qofku waxa uu dhahayo oo wayaxkiihi uu ka sheekaynayo hadalkan inta la maqlo qof kasta intuu iska soo qaato la sheegaayo taasaa la diidaa wax sugan oo xaqiiqo ah oo la sugtay inuu ahaado waxaad markaa sheegayso qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yihi walaa taqfu haracraa'in maa laysa laka bihi cilmun waxaadan ogaal u lahayn wa tacaala ilaah wuxuu yihi maa yalfidu kuma hadlo qofka min qowlin qowl ila ladayhi raqiibun catiid agtiisa raqiib catiid ah ayaa ahaaday wa can abi hurayra ana alnabiya sala allah calay wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga kafaa bilmar'i qofka waxaa uga filan kadiban been an yuxadita inuu sheego bikulli maa samixa wax kasta uu maqlo wax kastood iska soo maqasho haddaad sheegto been intaas ayaa kaaga macnaha qofka hadduu beenoo dhan iska ilaaliyo laakiin hadalka uu maqlo hadduu sugi waayo intuu qofka maqlay bas uu sugu tuuro intaasaa been ugu filan rawaahu muslim wacan samurata qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man xad man buu yidhi qofkii xadaa cani xaggayga ka sheega bixadiiin xadiid yara uu arkahayo yara ou arkaayo annahu kadibun inuu been yahay fa huwa axadu alkaadibiin beenaalayaasha mid ka mid ah waaye rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can asmaa radia allaahu canha ana imra'ata nag baa qalb waxay tiri yaa rasuul allah rasuulkii allah inna lii waxaan leeyahay darratun darro ayaan leeyahay waxaa la yidhaahdaa waa dhiso waa darada waxaa loola jeedaa macnaha waa hariifo waa maag maag lala qabo ayaan leeyahay ayaan ahay fa hal calaya junaaxun korkayga dembi ma yahay in tashabbactu haddaan iska dhirriyo haddii aan iska dhiso waaye min zawjii ninkayga xaggiisa hayra aladii kii waxaan ahayn yuctiinii uu isiiyey macnaha waxaan leeyahay hariifooyin ama dangalo wax aan laysiinin haddaan iska dhiso oo aan dhaho waxaasaa laysiiyey aana laysiinin dembi miya rasuulkii ilaahayo faqaala nabiy nebigu wuxuu yidhi sal allah calayh wasalam al mutashabbicu qofka isku iska dhisa ama iska dherjiya bimaa shay lam yucda aan la siinin ka laabisin qof labistaduu la mid yahay wuxuu la mid yahay qof la labistay fowday zuurin macnaha lama maro oo been ah macnaha been wax ah ama dhar been ah qof markaa la dhistay qof wuxuusan ahayn iska dhigay qof aan culimana ahayn dhar culimana qaatay qofaan waxaas ahayn wixiina inuu lagu siimeeyo rabo kaasuu markaa labi macnaha been baa loola jeedaa almutashabbicu wa alladii yudhiru waa qofka muujinaya ashabaca daragsanaan walaysa bishabacaanin mid daragsanna aan ahayn wa macnaahu hunaa meeshan waxaa loola jeedaa annahu yudhir wuxuu muujinayaa annahu xasala inuu helay ama uu gaaray lahu asaga fadiilatan fadli walaysa xaasila mid gaarayna ma aha walaa bismi fawba yazuur ay min zuurin waa mid been u saaxiib ah wahuwa alladii waa midka yusawiru taswiiriya oo beenta tilmaamoo sameeya cala annaasi dadka u muujiya bian yatasani inuu isku ziineeyo isku qurxiyo bizayi ahli zuhdi dadka ahlu suhdiga ah aw alcilmi ama dadka ahlu cilmiga ah aw itharwa dadka ayagu hantiilayaasha ah labiskooda iyo sida ayin buu qaadanayaa dadkuna dhow ku khiyaanayaa marka liyaqtara bihi say ugu kadsoomeen annaasu dadka walaysa huwa mana aha bitilka sifa sifada asagaa kuma sugnaa wa qiila hayru dalika taa waxaan ahayna waa lagu fasiraa wallaahu aclam laakiin ilaahay ayaa yaqaana xaqiiqda baabu bayaani caddayn la caddeeya buu baab u yahay in la cadeeyo qilat adkayn la adkeeyo taxriimi shahaadati azuur markhaati beenaalaha inuu mamnuuc yahay adkayn la adkeeyo inuu mamnuuc yahay la xoojiyo caddayntiibuu baab u yahay qaala allahu tacaala ilaah sarreeye wuxuu yidhi wajtanibuu ka fogaada qowla azuuri hadalka beenta oo marag furka beenta ah wa qaala tacaala ilaa sarreeye wuxuu yidhi walaa taqfu ha raacraacin maa laysa laka bihi cilmun waxaadan cilmi iyo ogaar u lahayn wa qaala tacaala maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qofka qowl kuma hadla ilaa uu ku hadlana agtiisa raqiib iyo catiid ayaa markaa ahaaday waa mid xaadir ah iyo mid markaa ilaaliya wa qaala tacaala ilaah wuxuu yihi ina rabbaka rabbiga labilmirsaadi waa alla cimrigal iyo dhabagal u saaxiib ah wa qaala tacaala waaladiina cibaadu raxmaan waa kuwa laa yashhaduuna aan marag furin zuura wax been ah wacan abi bakrata qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay alaa unabi'ukum ma idiin sheegaa biakbari kabaa'iri dembiyaalka la galo kuwa ugu waaweyn qulnaa waxaanu niri balaa nacam yaa rasuula allah rasuulkii allow noo sheeg qaala rasuulku wuxuu ashraaku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn ooyo iyo aabba lagu caasiyo wa kaana muttaki'an waa demhiigay intaa markuu rasuulku sheegay dhinacan aduu u jiifay fa jalasa wuu soo fadhiistay faqaala wuxuu laca markaati furka dambayntaa fama zaala ma uusan ka zuulo celinayo xataa qulnaa ilaa aan isdhahnay laytahu sakaranyeye muu iska aamusa rigi waa fahamnay macnaha muu iska aamusa waa ka garanay muttafaqun calayhi baabu wuxuu baab u yahay taxriim inay xaaraan tahay lacni insaani insaanka in la lacanado bicaynihi cayntiisa qof inaad dhahda lacanataa kugu dhacda ama nacalad ilaahay baa kugu taala inay xaaraam tahay aw daabatin ama daaba faras dameer hurri iyo wixii markaa lamid ah ayadana waa mamnuuc can abi zayd faabiq ibni dixaak alansaari wa huwa min ahli baycati ridwaan buu ka mid ahaa dadkii baycatu ridwaan ka qayb galay ilaahay ka raalli noqday qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar bimillati hayri lislaami diinta islaamka diin aan ahayn ku dhaarta kaadiban beenna uu sheegaayo mutacamidan uu ula qasdahayo fahwa kamaa qaal wasuu yiri dadku aad bay ugu baran yahuud aan ahay haddaan waxaa sameeyo diinta islaamkaan ka baxay haddaan waxaa sameeyo waxaan ahay krishta shan baannahay haddaan waxaa sameeyo qofku hadduu saas ku qaarto waa sida uu u yiri riwaayadaha qaar waxay leeyihin isagoo nabad qaba islaamkuma kusoo noqonaayo noqonayo fahwa kamaa qaal waman qatala qofkii dila nafsahu nafsadiisa bishayin shay ku dila cudiba bihi waa lagu cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta qiyaamaa lagu cadaaba wuxuu naftiisa ku dilay midii haddaad ku disho qofka asoo midihii isgelgelinayo naarta ku jiraa sun hadduu cabo saasoo kale sida xaadiista qayb ka mida ah ay tilmaameen walaysa calaa rajulin ninka dushiisa ma aha nadarun nadar fii maa laa yamliku wuxuusan hananin waxaa tiri haddii ilaahay muraadkayga ii sahlo waxaadan awood u lahayn baad nadartay waxaa tiri weligay waan soomayaa maalin walba xataa ciidaha ma soconaayo ama waxaa tiri dukaan hebel waxaa ku yaelaan sadaqaynaya adima iskale waa maya qofka bini aadamkaa wuxuusan hananin nadar muu galo walacnu lmu'mini qofka mu'minkoo la lacanadana ka qablihi dilkiisay la mid tahay aduu dilay markaa la mid tahay muttafaqun calayhi wa can abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi laa yambagii uma haboona lisidiiqin qof rinlow ah an yakuuna inuu ahaado lacaanan qof lacanad badan haddaad mu'min sidiiq ah oo iimaankiisa run yahay aad tahay afkaaga in nacalad ay ka soo baxdo ma soconayso suuragal maahan buu yidhi nebiga rawaahu muslim wa can abidardaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu laa yakuunu ma noqonayaan allacaanuuna dadka wax lacanada shufacaaa ah, kuwa shafeeca walaa shuhadaa'a iyo kuwa markhaati ahba yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dadka lacanada badan oo afkooda mar kasta lacanaday ka soo baxdo shuhadana ma aha shufacana ma noqonayaan rawaahu muslim wa can samurata bin jundubin qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laa talaacanuu ha isku lacaloonina bilacnati illaahi ilahay lacnadiisa walaa biqadabihi iyo ilaahay xanaaqiisa walaa binnaari iyo naarta intaba ha isku habaarina macnaha waa isku lacanadin oo gobolka yuusan gobolka lacanada ilaahay ku tuurin amase yuusan ku habaarin ilaahay qadabkiisa iyo naartiisa rawaahu abu daawud watirmidi wa qaala labada waxay dhaheen xadiiun xasan saxiix can ibni mascuudin qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay laysa almu'min qofka mu'minka ah ma aha qofka mu'minkaa ma ahan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam biacaani mid wax qura dadka dadka dura ma aha wala lacaani mid lacanad badanna ma aha walaalfaaxishi qof xumaan sameeyo xumaan ku hadlana ma aha walaalbadiyi qof iska yeelyeela xumaantana ma aha dadna waa laba midna waa faaxisho waaba sidiisaba midna fuxshiga xumaantu iska daydayaa qofkaana ma aha faaxishna ma aha mid fuxshi ku hadla ahna ma aha rawaahu tirmidi wa qaala xadiiun xasan can abidardaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yihi ina alabda addoonku idaa lacana hadduu lacanada shay-an shay qofati lacanata halkaa kugu dhacdo sacidat illacnatu lacnad waxay koraysa aadaysaa ila samaa'i cirka fayuqlaq waxaa laga soo xiraa abwaabu samaa'i samada albaabaheeda duunaha sukadeed intaysan gaarin uma intaa ka bacdi tahabitu way hoobanaysaa oo waxay usoo degaysaa lacnadii ila alardi arlada e, markay ku soo degto e, markay ku degto fatacallaqu abwaabuhaa duunaha albaabaheedaa markaa laga xiraa oo fatuqlaqu fatuqlaqu waa la xiraa dheh abwaabuha samada ee albaabaheeda duunaha lacanadii sukadeeda oo ma geli karto uma ta'khudu yamiinan midig bay aadaysaa wa shimaalan iyo bidix fa idaa lam tajid hadday weyso masaaqan meel ay qaado ama ay marto ama ay gasho rajacad markaasay ku soo noqonaysaa ila aladii midkii lucina lagu lacanaday fa in kaana ahlan hadduu ehel u yahay uu mutaystay lidaalika arrintaa lacanada asagay aadaysaa wa ilaa haddii kaluusan mutaysaninna rajacat ilaa qaa'ilihaa kii ku hadlay ku soo noqonaysaa buu dhahay nebiga rawaahu abuu daawuud waana xadiis xasan ah wa can cimraan bin xusayn radia allaahu canhuma qaala wuxuuhi baynamaa rasuula wakhti rasuulka fii bacdi asfaarihi safaradiisa qayb ka uu ku socdo wamra'atu naag oo min waxay saareedna calaa naaqatin ay saaran tahay hal fadarijat hashii ayaa dhibtay macnaha hashii ayay mataqaanaa way dhibtayoo way socon weysay sucuud bay ku noqotay way hogaamin weysay marka mar allaala markii hashii ay weli weysay falacanathaa way lacanaday naqaladan kugu dhacday tiri waa hashii fasamica daalika rasuulkaa maqlay faqaala wuxuu yihi khudunaa calayha waxa korkeeda saarnoo alaab ah ka qaada wadacuuha kana taga waa hal lacnadane fa inahaa malcuuna malcuunad waaye waa mid lacnadan waaye buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam way carootay macnaha fadarajad markii ay socon weysay ku xanaaqday way lacnaday qaala cimraan wuxuu yidhi fa faka'nnii waaba anigoo araaha arkaya al'aana hadda tamshii ayadoo dhex socsocota fi nnaasi dadka maa yacridu laha axad qof u soo ma jiro qof raranaya male qof caana ka lisanaya malaha lacanadu marka aad bay markaa u dhib badan tahay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam